الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فحدثني جمع من الشيوخ آخرهم شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله العثيمين غفر الله له ولهم جميعا بإسناد كل منهم إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبو سمول عبد الله بن عبد العاص عن عبد الله بن عبد العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن طرائق رحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين بإقرام أصول المتون خاصة رسول حديث المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحابة أجمعين في سعادة العاجل فهذا هو المجلس التاسع عشر بعد المئتين من مجالس إقراء وشرح كتاب السنة النسائي في ليلة السبت الموافق للخامس والعشرين من شهر صفر عام 1443 وأربعين صلى الله عليه وآله وسلم ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ في كتاب الأربعين وانتهى بسنن والصحيحين يسأل الله الإتمام والإكمال ورزق الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كان ومجلس لaba boqol iyo sagaal iyo tobanaad ee majaalista marka sharca kooban kitaabka suna nasaa-i habeenkan waa habeen sabtiya kuna beegan shan iyo labaatan bish safar kun afar boqol iyo saddex iyo afartanka jir nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam kitaabu saydi wadabaaix baan kusoo jirnay ugaarta iyo gowracyada ayaan kusoo jirnay baabka shan iyo soddonaad baabu meytati albaxri badda meydka gudaheeda ku jira ayuu baabkan u baab yahay waxa badda dhexdeeda ku dhinto oo weliba baddaas ku noolaa meydkaas muxuu noqonayaa ayuu baabkan u baab yahay ma xalaal buu noqonayaa mise xalaal ma noqonayo oo lama isticmaali karo waa noo iman doontaa insha allah tabaaraka wa tacala waa xalaal xadiis saddex kun shan boqol iyo xadiis xadiis afar kun saddex boqol iyo kontonaad waa xadiis saxiixa baabu meytati اlbaxri badda meydkeed ayuu baabkan u baabiyay xadiidka afar kun saddex boqol iyo kontonaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasai aleh ramat lla abarna isxaaq mansuur alkowsaj almarwazi waa iqatu dabt qaala xadaثana cabdiraxman bn hadi waa imamka qala xadaثana malik ibnu anas bn abd alhijra can safwan ibnu sulaym almadani waa iqat mutqin caabid rumya bاlqadr can saciid bni slmة almaqzumi wahaqahu الnasaa-iy can mugiiraةa ibn abi burda almadani wahaqahu الnasaa-iy can abi hurayrata radi allahu taala arda cabdiraxmaan skhr dowsi raawiyat alislaam can اnebi sal l sl nabigeen wuxuu ka wari fii maai اlbaxri biyaha badda markuu nabigeena ka hadlaya calayhi الsalaatu wasalaam nabigeena inuu yidhi huwa maaulbaxriga ama biyaha badda aلطahuuru waa kuwa aahir muahir ay yihiin maauhu biyihiisa waa daahir ayagana waxbay daahiriyaan oo janaabaa looga daahir qaataa oo weysaa looga dahaar qaataa oo waxaa weye najaasa lagu dahaariyaa marka aahuur weeyaan waa aahir muahir ah aahuuru waa aahir maauhu biyihiisa waxna daahiriyo alxalaalu ay xalaal tahay meytatuhu baktigiis saasuu nabigeena cadayna sal اllahu alayhi waali wasalam maxalushaahidka marka maay tahay maxay tahay alxalaalu meytatuhu baktigiisana uu xalaal yahay wax kastoo badda gudaheeda ku jira oo noolo ah waa xalaal hadduu dhinto waa xalaal kalluunkii iyo noocyo kala duwan oo xayawaanaadka ku nool waa xalaal inta aanan ka ahayn waxyaabaha baddana ku noolaan kara biyaha ku noolaan kara barrigana ku noolaan kara uu ka mid ixaaska oo laftarkiisa masalo khilaafi ah iyo difdaca ah oo baalkan raha ah oo biyaha markii roobka u da oo kale amaba meelaha balliyada iyo meelaha waraha biyahay kusoo haraan ka dhexdhawaaq ka dhexdhawaaq difdacaas ama rahaas intaanan ka ahayn iyo culimmadu waxaa kaloo ay raaciyaan wixii sawar lah ey iyo doofaar qaar halkaas ay raaciyaan laakiin nabigeena calayhi salaa slam wuxuu leeyahay waahuuru maauhu alxilu meytatuhu biyihiis waa daahir baktigiisana waa xaraar ayuu nabigeena cadayna sal sl xadidka saddex kun afar boqol iyo kow iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai alay ramat akhbarna moxamed ibnu aadam almisisi waa saduuq qaala xadaثna cabd ibnu sulayman ilkilaaci waa iqatu tabt qaala can hishaam ibn curwata ibn zubayr ibn alcawaam waa iqatu faqiihun rubama dallas can wahb ibnu kaysaan alqurashi mowlaahum waa iqa can jaabir bn cabdilah radi allahu tacala canhuma qala wuxu uhi jaabir bacana الnebiyu nabigeenna ayaana diray sala اllahu calayh wali wasalam wanaxnu annagana alaaثumiatin alaaثu miatin saddex boqol aan nahay ayuu nabigeennana diray intuu u dirayaa gaadiile iyo waxaa weya sariya waxaa loo yaqaano ciidan ahaan ayuu nabigan u diray calayhi الsalaatu wasalaam naxmilu waxaan wadanaa zaadana sahaydanaga calaa riqaabina qoortaan ku wadanaa oo gaadiid nooma rarna ama gaadiid waxaan ku qaadna ma ma lahane in yaroo nin walba u wato ayaa sahay u ah kiilaho labadoo kilo saddexdoo kilo wax noocaas ah. kow wax weynoo hadda gaadida saara ma wadanin weyaan xataa kaana xataa ilaa ma kaana uu ka ahaada alamru amarka kaanadan hore waa naaqisa maxaa weyaan isinkeedina waa alamru khabarkeedani waxaa weya yakuunu lirajuli mina kula yowmin tamratun intaasoo iswadata ayaa khabarkeedii ah yakuunadu dambena waxaa weeyaan ayada waa naaqiso oo wixii ka dambeeya ayaa waxaa weeyaan khabara u ah isin iyo khabar u ah weeyaan saa ula socdo marka laba kaana kaanada oo muxuu aha ficil maadi ah iyo yakuuna oo ficil mudaaric ah labadaba waxaa weeyaan xukunkii kaanada naasiqadeeda ay qaadanayaan ee kuwii taamada ahay kuma jiraan meeshan saa ula socda xataa kaana ilaa uu ka ahaada alamru arrinka yakuunu mid noqdo lirajuli qofka u ahaado oo mina anaga naga mida kula yowmin maalin arka tamrat hal timir ilaa xaaladday amarka aan ka gaarno nin walba in hal timir maalintii ay noqoto garaamihiisii iyo raashinkii la siina uu hal timir ka noqdo heerkaas ayaan gaarna weyaan xataa ilaa maa kaana alamru xaaladda ay ka ahaato oo ay ka gaarto yakuunu inuu nasiib ahaan u noqdo ama u helo lirajuli qofka oo mina anaga naga mida kula yowmin maalin la arka tamratun hal timira oo yani wax kala la waayo waxa lahaayaaba timir timir timir saddex boqoloo timir in noolo qaybiyo o faqiila lahu waxaa loo yidhi yaa abaa cabdilaah abuu cabdilaah yow oo jaabir weeyaane wa ayna inteebay taqac ugu dhacaysaa atamratu timirti halka timir min arajuli qofka hal timir maay ka tari maay u taraysaa hal timir hadda kama soo qaada hal timir ah maanta inay wa kuu tari miyaad u qaadani hal timir waa hal timir ah oo qura iyo qada iyo casho intaba iyada booskeedu taagan waa hal timir laba maan saddex maan afar maan walaa shan maan walaa todoba maan waa hal timira ah. hal timir marka qof maxay ugu dhacaysaa oo xaggay ka daboolaysaa qaal wuxuu yidhi laqad wajadnaa waxaan helnay oon ogaanay faqdahaa halkaa timir waayitaankeeda xiina goortii faqadnaha aan weyni halkaa timir oo noo qaybin jiray abu cubayda oon heli jirnay xaaladdii marka u dambaysay markii halka timirna la waayey oo jiraabkii u gabagaboobay ayaa halkaa timirta macnahay ku dhisnayd ayaan ogaanay weyaan allahu akbar allahu akbar waayahay faataynaa kadibna waan tagnay albaxra badi ayaan gaarnay waa badan loo yaqaano albaxr alaxmar oo hadda jidde iyo meeshaan la yidhaahdaa raabiq cafwan dhankan waxaan sheegayaa yomboc iyo oo baddan caso hadda dhankaas weeyaan ileen sacuudiga laba badoodba way soo gaaraan bad waa midaan baxruaxmarka ah oo hadda marta cadan iyo soomaaliya mxu qaybtaadan hoose hadda meeshaan puntland iyo somalilan loo yaqaano dhankan iyo wadanka dhankaas marta ilaa yaman taas baxruaxmar weeyaan badda kalena waa khaliij alcarabi ama ad waxaan ay loo baxeen qolyahan alkhaliij alfarisi marka labadaa badood waa is muxuu ahaa tuil calayha oo way martaa marka baddi ayaan marka aan gaarnay waaye fa atayna albara badi ayaan tagnay fa faidaa waaba iyadoo bixuutin kalluun aad weyn amay nibiri waxaa tihahdaba qadafahu lbaxru badda uu soo tuuray muxuu ahaa bahal aad u weyn oo baddii ay soo tuurtay ayaan la kulannay fa akalnaa waxaan ka cunay minhu xaggiisa amaaniya cashara amaaniyata cashara yowman siddeed iyo toban maalmood ayaan ka miirsanay in saaxa tacbiir oon si fiican wax ugu cunaynay weliba sida noo imaan doonta sahay bay kasii dhigteenoo dareerime iyo eh, oodkac iyo waxbay ka samaysteenoo mxuuah waa ku danaysteen si fiican rag sigtay ahayn marka moogta xadiidka marka maxalushaahidka maxay tahay nibirigaas intaa la eg ama waxaas badda ka soo baxay oo intaa la eg oo weyninkiisana gadaal axaadiista ay noo sheegi doonaan nabigeenna eh, saxaabada ay noo sheegi doonaan ayaad ka garanaysaa wax alla wixii badda ku sugan eh, inay xalaal yihiin baabu maytati اlbaxri huwa aلطahuuru maauhu alxilu maytatuhu halkaas ayaad ka ogaanaysaa weyaan xadiidka afar kun saddex boqol iyo laba iyo kontonaad waa xadiiskan صaxiixa qaala imam النasai alي mat abarna mxamed mansuur jawaaz waثiqa can sufyaan ibn cuyeynata waثiqatu habt can camr ibn dinar wahiqatu tabt xuja qaala samictu waxaan ka mari jaabir bn cabdillahi radi allahu taala yqul isagoo xadidku waa rubaaci bacaanaa waxaana dir rasul rasulka sal slm alaaa miati raakibin saddex boqol oo muxuu ahaa gaadiid saaran anagoo ah amiirunaa waxaa madax noo ahaa amiir noo ahaa abu cubaydata ibn abu cubaydata ibn waa taqaanaan ninkan nabigeena calayhi salaat salaam raggii tobanka ahay oo hal mar jannada ugu wada bishaaray hal majlis ayuu ka mid ahaa nabigeen wuxuu ku sheegay sala allahu calayh waali wasalam ina likulli ummatin amiinan wa amiinu hadihi اlumma abu cubayda ummad kasta nin amiin ah oo aaminnimo lagu yaqaano oo magacaas iscid la wadaagta ayna jirin ama heerku ka gaar cid ka gaarta ayna jirin ay ummad kasta leedahay ummadda nabi maxamedna alai slat slam amiinkeeda waa abu cubayde ayuu nabig le sala allahu calayhi waali wasalam aacuna camwaas raggi ku ba'ay ayuuna ka mid aha radia allahu tacala canhu ardahu shahaada biidn ku helay abu cubayda ayaa amiir noo ahaa narsudu annaga oo u la falgelayno amaba annaga oo waxaa weeyaan u shoomagelayno cayra qurayshin quraysh safarteedii nimankii reer madiina oo nabigeena uu hogaaminaya calayhi salaat slaam oo muhaajiriinta iyo ansaarta ahaa weliba khaasatan ragga muhaajiriinta xoolahoodii waxaa lagu dhacay oo lagu bilaqaysan saxa tacbiir magaaladii maka hanti dhul iyo wax alle waxay lahaayeen kulli nimankaasa ah ayaa wax rogtay oo muxuu ahaa mawraduugay oo xoolahoodii qaatay kadibna maxay samaynayaan xoolahoodii marka waa geeliisi oo geeso loo yeelay uusan garanaynaa ka dhacday marka in xoolahoodii marka lagu ganacsado oo shaam lala aado iyo yaman lala aado halkaas ayaa dhacday maxaa la samaynaya marka in marka jidgooy loo dhigo oo xoolihii ay dhaceen qayb ka mid uun laga rito ayaa lagaa waa khatar ragga halisay marayaanoo waa qaxootiyoobeen gaajaa loo ba'aya xoolahoodii raggaa iskaga ganacsani ma loo dayn kadibna narsuda annagoo u shooma gelayno amaba annaga oo waxaa weeyaan jidgooyo u samaynayna cayra qurayshin quraysh muxuu ahaa safarteedii iyo ciira qurayshin cafwan ciira qurayshin cafwan nacam hahay narsudu ciira qurayshin quraysh safarteedii oo muxuu ahaa ganacsiga u socotay fa aqamnaa waxaan ku nagaanay bisaaxili xeebta ayaan ku nagaanay fa asaabanaa waxaa nugu dhacay marka juucun gaajo shadiidun aad u daran xataa akalnaa inaan ka cunna alkhabata aqbada iyo calaynta teeda qalalan oo geedka ka soo dhacda ama aan ka soo daadsanno ilaa aan ka cunno khabadka waxaan u idhi calaynteeda qalalan in la qooyaa loo baahan doona waa u tegi doonaa insha allah tabaaraka watacaala waa u tegi doonaa xadiidkan marka intaanan gudaha u gelin taqdiim iyo taakhiir baa ku jira qisada qaybihii hore oo aadka loo gaajooday oo xaalad khatar la gaaday qaybuu hor soo hormarina kadibna wuxuu keenayaa nibirigi nibirigi iyo muxuu ah baalkii kalluunka aadku weynaa xuudkii cunitaankeedu keenaya haddana gadaalda muxuu noqonayaa iyaga oo inta intaan la gaarin ka hor geeli iyo awrta la watay oo muxuu ahaa jihaadka lagu soo aaday iyadoo saddex saddex loo gowrici ayaa muxuu ahaa haddana uu ku noqon doonaa marka xadiidkan taqdiim iyo taakhiir horumarin iyo dibdhigid waxyaaba in la hormarya ahayd dib ayuu marinayaa waxyaaba in la dib mari ahayd uu soo horumarinaya marka laakiin muhiimaddu waxay tahay markii hore timirtaasay xaaladda ku bilaabatay markii khatar la gaaray kadibna waxaa loo gudbay in awrtii muxuu ahaa raggii ay gowracaan kadibna waxaa loo gudbay in calayntii iyo hawlihii la cuno oo khatar la gaaro kadib markaasa ah m waxaa la gaaray in nibirigaas weyn la helo kadib wixii ka dambeeyey futuux iyo waxaa dhacay faraj wixii sahay laga qaatay iyo subag laga buuxiyo adduun iyo xaalado adag raggii xataa way dhowr dhacsadeen insaxa tacbiir waa u tegi doona insha allah tabaaraka watacaala nicmo iyo barwaaqa la galay laakiin xadiidkan wixii uu isugu kaayar qasaya oo horumarin iyo dibmarin a ku heli jirta taqdiim wa ta'khiir waaya faasaabanaa waxaa ugu dhac juucun gaajo shadiidun ee aad u daran xataa akanaa inaan ka cunnaan khabaa calaynta ama aqbada aan ka cunno qalalan qaala wuxuu yidhi faalqa albaxru baddi wuxuu noo soo tuuray daabatan daabad xayawaan ayuu noo soo tuuray waa nebrigaas yuqaal loo yidha alcambaru cambar ayaa la yidhahdaa faakalna waan ka cunay minhu xaggiisa nisfa shahrin bilnuskeed horaana maxaan sheegay sideed toban maalmood farqi ma lahan waxaa weye carabta shayga qasriga la yidhaahdo muxuu ahaa shayga gaaban ama shayga muxuuaha eh, kasriga ah oo kabasoqaad sagaal iyo toban haddii la gaaro waxay iska leeyihiin labaatan haddii labaatan iyo ko labatan iyo laba labatan iyo meelaha la joogan waxay leeyihiin labaatan marka waxyaabahan kasriga way buuxiyaan marka maadaama siddeed toban u dhahay oo nisfa shahr halkaasuu la soo aaday shahri kaamil in shahri u dhowda marka siddeed tobanka nis shahri u dhowda halkaasuu marka la soo aaday fa akalna eh, isma khilaafayaan la socda fa akalna minhu waxaan ka cunnay nibrigii iyo cambarkii nisfa shahrin bil niskeed wadahanna waxaan ka subkanay min wadakihi subagiisi ayaan muxuuha si fiican aan ugu saliidaysanay fathaabat way soo noqota ajsaamuna jirarkanagina haddii xaalad khatara ah la gaaray rag weydoobay oo aad u rafaaday oo kadeedmay ay ahaayeene waxaa weeyaan jirhkii ayaa noo soo noqday oo maxaraggeenna iyo maqaarkeenna gudihiina dee hilib iyo subag ayaa la cuni korna waa la marsani moogta marka jirhkii ayaa sidii kusoo noqday hore quruxda badnaa wa akhada abu ubaydaabu cubaydata abu cubayda wuxuu soo qaaday dilcan feer oo min alaacihi feerihiisa ka mid a feerihii cambarka ka mid a ayuu soo qaaday fa nadara kadib markaas u eegay ilaa awali jamalin ritikan ugu dheeraan badan iyo wa awali rajulin ninkan ugu dheeraan badan oo filjeeshi ciidan ku sugan riti ugu dheeraa ciidanka iyo ninka ciidanka ugu dheeraa ayuu isla raadsaday labadiibu u keenay famara maray taxta hoostiisa ritigii ayuu marka ninka ugu dheeraa saaray ritigii dheeraa kadibna saasuu u dhigay muxuu ahaa labada dhinac ayaa dee saas u taalla baashi moogta saas ayaa loo dhigay amaba dee dhulka inta dabada loo dhigaa kadibna laga yaaba inay saas usoo yar raacsanayd hoosteed ayuu maray waa hal feer oo feerii ka mid a waxaad qiyaasi kartaan marka feertiisa masjidkan muxuu ahaa hadda inta hadda noo jira intan taqriiban feert intaa waa un gaartay riti raran oo weli nin sii saaran yahi weliba ka korna itaa laga yaaba marka uma ja way fanaxar wuxuu gowracay rajul nin baa wuxuu gowracay alaaa jazaaira saddex neef oo geel ayuu gowracay uma jaca way fanaxar rajul nin baa gowracay alaaa jazaaira saddex neef oo geel ayuu gowracay meeqaa maraya sagaal uma intaa kadib nahaw abu cubayda abu cubayda ayaa u diiday joojiir ma soconays qaala sufyaan wuxuu yidhi ibnu cuyayna oo ruwaadda ka mid ah qaala abu zubayr maxamed ibnu muslim tadrusa wuxuu yidhi can jaabir isagoo ka warana fasalna nabiya nabigan ayaan weydiinay sal slam markii lasoo noqday waa abcan oo la imaaday magaalada madiine la imaaday wa faqala wuxu yidhi hal macakum la jirkiina miyu ahada minhu hilibkiisa xaggii shayin wax ma ka wadaan ambarka hilibkiisa wax ma ka wadaan qaala wuxuu yidhi fa akhrajnaa intaas marka waa suaal jawaab tabcan waa laysi nabigeena qaala wuxuu yidhi fa akhrajnaa waxaan ka soo saarnay haddana gadaal u noqdo la socya hadda madiina joogna soomahin haddana inteen aadnay neefkii oo muxuu ahaa iyo cambarkii oo intuu la ekaa la qiyaasaya haddana aan u noqonnay fa akhrajnaa waxaan ka soo saaray min caynayhi labadiis indhood kada wa kada iyo intaa qullatan ee ashuna oo min wadakin subag ah yacnii indhihiisii waxaan ka soo bixin intaas oo muxuu ahaa kuud iyo intaas soo fuusta oo kale insaxa tacbiir ama nusfuusto oo subag ah ayaan ka soo saarnay indhihii qobarkoodii bas iyo intii godaalkooda ahaa maxaad leegi ad umaynaysaan marka <laughs> waaye waxaa noo imaan doonad kabar kow wanazala waxaa degay fii xajaaji caynihi isheeda qobarka weliba qaybta hoose isha mogtahay qayb kore oo saa ahaa jirta iyo qayb hoose oo sii dhuuban qaybta hoose oo sii dhuuban oo xajaajka loo yaqaano wanasala waxaa degay fii xajaaji caynihi ishiisa qobarkeeda hoose waxaa kusoo degay arbacatu nafarin afar nin ayaa ku hoobatay oo gashay dalab waa ishiisi wa kaana maa abi cubaydata abuu cubayda wuxuu waday jiraabu tamrin timir oo hal jiraab ah jiraabku waa boorso ka samaysan magad ka samaysan waa oo garabka la gashto hadda ilaa hadeertaa la jooga yacni baadiyaha waa laga isticmaalaa jiraab ayaana la yidhaha jiraab bi hada ism oo gabdhaha ariga la jiro iyo waxyaabahaasa muxuu waxay ku ritaan waxyaabahan ayaga khuseey oo midida iyo wixii muxuu ahaa mudaca iyo mayraxda ay soo diirteen iyo biyaha waxaasa iskaga ritaan garabkay ku wataan jiraab ayaa la yihahdaa waa boorsadan yaroo caadigo garabka lagu wato hadda reer magaalka ay aad u qaataan jiraabkaas weeyaan marka jiraabkaas hadda laga hadla taa kale mahana waa bahar yaro weyno timir ay ku jirta koley jawaan iyo wax lamid a ah ay taa laga yaaba wallah aclam waay laakiin jiraabkana waa isticmaalna ma aqaan odayaashana yaqaanan kale jiraabka ma taqaana akhyaaray laakiin jiraab magacaas muu taqaanaa jiraab yaa jiraab u yaqaan jiraab u yaqaan magaci gabdhaha kan ay garab ku qataan ya may boorsada ma rabno boorsada afreer magaalka naga dhaafa marka baadiyaha la jooga maxaa la lahaa kolay kolay sandal sandal ah, intana wa ka sheeg yash jiraab xaaji aadam u yaqaan isku aniga xaaji aad isku dadaadha moogta marka tiimka naga jiraab waa war ma lahan axsanta axsanta ya sheekh tiif miya aye xaaji xaaji cumar arimaba taqanaa mayna adinka wadankiina baba laga yaqaan <laughs> ya ha axsanta waa kaas marka carabtii annaga idinkaga dhawaanaca wala socda waaya marka wuxuu yidhi Eh, kaana waaa maa abi ubayda abi ubaydo jirkiis waaa jiraabun jiraab oo fiihi tamrun timir ay ku jirta jiraab timir ay ka buuxda amaba boorso weyn ama jawaan boorso ay m timir ay ku jirta ayaa waxaa weeyaan u watay fa kaana wuxuu ahaaday ninkan abu cubayda oo amiirkooda aha yucطiinaa midna siiya alqabdata cantooba ayuuna siin jiray qofkiiba hal cantooba cantooba cantooba cantoobuuna siin jiray saddexda boqol kow uma kadibna saara ilaa tamra markii cantoobadii la waday w inay yaraadeen la arkay xabadxabad timir in la bixiy noqotay marka laa tucrafu ilaa bacda zawaaliha nicmada markay zuusho unbaa hadda la gartaa hadda masjidkan aan fadhino oon cibaadaysanayna oon salaad maqhrib allah naga aqbalo subxaana wa tacaala aan tukannay oon sugayna cisho oon cishahana rajo ka qabna inaan tukanno oo annagoo nabad qabno caafimaad qabno inaan guryihii aan ka soo baxnay aan u laabanno oo nin walba maxuu ah, dhinac ulka dhigo oo cunno u cuna aan niyada ku hayno intaa nicmo inay tahay aada looma dareemayo dadka iska caadi ah waa muxuu ahaa istimraau nicam nicamta qofka inay caadi u noqoto musiibo ka weyn oo qof ku dhacda lama arko lidaalika qofka waxaan iska caadi u arkaya nicam aan la koobi karin oo guri iyo gaadiid iyo caafimaad iyo cilmi iyo cibaado iyo labis iyo muxuu ahaa dhan walba yuu rabbi isku geynaya waxa marka musiibada haysata marka loo eega nicmada u haysta musiibada ayaa aad u yar aad u kooban ma dareemayo qofki marka laakiin markii aad sariirta aad fuusha qandha yar ha ku qabato ama madaxanuun ha ku qabto ama gaasa kugu kaco ama si un yeelo sariir aad fuusha ood kadibna degi weyde ood rogmi weyde waa qandho malaari ah markaasaad dareemi nicmadii saaxiibada aad weydeen masjidka ay fadhiyaan kutuba ay soo marinayaan salaad jamacada ay tukanayaan maqaaxada ay fadhiisanayaan qaxwada koobashiinada iyo koofilaatada ay qac ka siinayaan adigana halkaasaad saa u saaranta beriga hore marka markaad maqaaxada fariisanaysa ama masjid aad fariisanaysa ama aad sheekeynaysa ama aad liaadsanaysa nicmo inay tama aad dareemayn laakiin waxaad dareemaysaa marka ayadaa dareemi xaqiiqatan dhadhankeeda qofka ma dareemi kara abadan xaaraan lidalika waxaa la yihahdaa asixatu taajun calaa ru'uusi اlasixaa caafimaadka waa taaj boqortooye dadka caafimaadka madaxooda saa u saaran laa yacrifuhaa ila اlmarda dadka xanuunsan qofaan inu garan kar adi isku noq marka ilaan qofaan qarnayn naguma jiro intaan kolayba ogsoonnaha waa suuragal laakiin uma badno qof sariirta aan dhowr biri saarnayn inaan nugu jirna u badantah soo saa maaha bal adi marka isbarbardhig xilligaad malaarida ay kugu dhacdo madax xanuun kugu dhaca ama xanuunka weyn ku qabto markaasaad hal mar waxaa kula wareegi yacni silsiladii asaa kula wareegi iyo cajaladii asaa kula wareegi xayaatadaadii inti aad meel ka dhacaysay intaad boodboodaysay intaad waxalaynaysa intaad muxuu ahaa wax dayacaysa intaad waqti ku ciyaarta intaad qur-aanka ad dayacdo fula wixii oo dhan ayaa marka qoomamo ii shalayta rabbi irjicuun baa kaa gaaray marka ilaahay mar un meesha ii soo celi ma dhih adig ka soo qaad rabbi irjicuuni maanta haddaad dhahdo oo lagu soo celi iska soo qaad yacni iska soo qaad adiga oo ilaahay hor istaagay subxaana wa tacaala hor oo aan la soo noqonaynin oo laakiin adiga lagu sameeyey istinaa wax loo yaqaan dadka kale waxa loo samey lagu sameeyey maanta annaga joogitaanka aan joogno rabbi irjicuuni waxaan dhihi lahanay oo maanta aan joogno oon muxuu ah u baahnay inaan dhahno rabbi irjicuuni inaan dhahno uma baahnin maanta aan u baahna bas الشhukr والcamal والإkhlaaص والاstiqaamة والbucd can الmuxaramaat والtowba والinaaba ilى اllah annaga maanta waxaan u baahannahay jidkaas bacwaanka on saaran inaan ku toosno bas ilan weli ma dhimanin asxaabteennii nala qayrka ahayd naga yarayd naga weyneed way hoobteen halkaa nala joogi jirtay oo aad u tiro badan oo taqaanaan kulliga wada naqaan marka qofka nicmada uu haysta ma dareemi karo ilaa qofka markuu waayo mooyane nicmadan maanta halkaan aan ku haysanno qof dareemi karo waa yarya laakiin waxuu qofka aad u dareemayaa markay ku dhaafto marka nicmadan ilaahay uuna siiyey aan ku shukrino oon qowl kaga shukrina oon qalbi kaga shukrina oon ficil iyo muxuu ahaa e, tallaabaqaad aan ilaahay ugu shukrino subxaana watacala shakartum aziidanakum an helno marka wuxuu dha halkii timirta ahaa oo labaatan iyo afar afarta saac hal marna soo marayay markii aad naga go-oy markaas ayaan muxuu ahaa ogaanay qiimaha ay ku fadhiday halkaa timirta ah marka nicmadan weyn oo ilaahayna siiyey war bal aad aan u rogrogno oon aad u dhadhansanno oon ilaahayna ugu mahadnaqno subxana wa allahna waafajiyo ta ayada ah waayahay xadiidka saddex kun afar kun saddex boqol iyo saddex iyo kontonaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasai alay ramat akhbarna axmed ziyaad ibnu ayuub الطuuسي واثقة xافظ قال xدثنا هشيم بشير الواسطي واثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي قال xدثنا أبو زبير محمد بن مسلم تدرس عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جابر بعثنا النبي nabigeena ayaa nala diray maca abi cubaydata abi cubayda la jirkiisa fii sariyatin gaadiilo sariyada waa ciidanka yar uu nabigeen uu la socday sal slm ilaalada iyo rondada iyo waxaa tihahdaba fanafida waxaa dhamaaday zaaduna sahaydii aan wadanay oon inaan jidka ku cunno la rabay ayaa naga dhammaaday fa mararna waxaan soo marnay bixuutin kalluun aad u weyn qad qadafa uu soo tuuray bihi isaga albaxru baddi uu bannaanku soo tuuray fa aradnaa waxaan doonay an naakula min inaan ka cunno fanahaana abuu cubayda abuu cubayda noo diiday wuxuu dhahay maya ma cunaysaan waxaan waa naga celiyey uma intaa kadib haddana qaalo wuxuu yidhi naxnu annaga rusulu rasuulillaahi sal sl rsulka alle adeegiis ayaa nahay rasuulka alle ayaana soo diray wa fii sabiili jidka allana waan ku soconnaa oo mujaahidiin ayaa nahay kuluu cuna ilaahay baa kolleyba rasuulkiisa ayaana soo diraye sidoo kalena dad jidka alla ku socda ayaa nahaye ee cuna ayuu yidhi xaalad adagna way maraayeen wa xilli ayba u bannaanayn inay baktiga xataa cunaan fa akalnaa waan cunnay minhu xaggiis ayaaman maalmo siddeed tobankii maalmood weeyaan soo marnaye falamaa goortay qadimna aan u nimid calaa rasuli aw nimid sal slm akhbarnaa waan u sheegnay faqala wuxuu yidhi in kaana hadduu ahaaday baqiya mid soo haray macakum la jirkiina shay un shay fabcau bihi fabcau iisoo dira bihi isaga ilayna fabcau soo dira bihi isaga ilayna annaga noo soo dira haddii wax ay kaga hareen noo soo dira markuu nabiga saale baahi uma hayso laakiin wuxuu rabaa calayhi salaat slaam wixay cunaayeen oy ku burbuurteen oy muxuu aha ku qurux badnaadeen inay xalaal ayib ahaayeen oo xataa nabi maxamed inuu cuno uu diyaar u yahay intaasuu nabigan u sheegay sala allahu calayhi waaali wasalam ficilahaan buu u tusirabay xadiidka afar kun saddex boqol iyo afar iy kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nas caleyh raxmat ullah akhbarna maxamed ibnu camr maxamed ibnu cumarna ibnu cali ibnu muqadam almuqadamiyu waa saduuq qaala xadaana mucaad ibnu hishaam adastawaa'i weeyaane hishaam adastawaa'i alalay waa saduuqun rubamaa wahim qaala xadaana abi abiis waa hishaam ibnu abi cabdilaahi adastawaa'i waa sambar waa iqatun tabtu rumiya bilqadar can abi zubayr can jaabir bn cabdilah radi allahu taala anma qala jaabir bacana waxaana dira rasul rsulka ayaana diray sal ll slam maca abi cubaydata abi cubaydala jirkiisa ayuu nala diray wa naxnu annagana alaaumia saddex boqol iyo wa bidcata cashara iyo dhowr iyo toban aan nahay horan waxaan soo marayna alaaa cashar soomn waaan soo marayn alaamia soo marayna carabta marka waxyaabaha dhiman waa iska tuuri waxyaabaha dhiman waa buuxini haddii meesha ay u dhowdahay labaatan waa la buuxini haddii ay ka yar tahayna hadda afar boqol iyo saddex boqol saddex boqol toban iyo dhowr qof iyo afar boqol misku dhow may saddex boqol ay kusoo celinayaan sidaa weyaan waayahay wanaxnu anagana alaaثu miya wa bidca cashara saddex boqol iyo dhowr iyo toban aan dhahay wazawadanaa wuxuu nabiga noo sahaysiiyey jiraaban jiraab oo min tamarin timira hal jiraab miya ka badan waa suuragal lakin jiraab buu sheegay faacطanaa wuxuuna siiyey marka abu cubayda qabdatan qabdatan hal antooba hal antooba ayuu noo catoobinayay o falamaa goortii juznaahu aan goynay yani waan qaramsanay junaahu ay qaطacnaahu biaklihi markaan muxuu ahaa cunto ahaan u dhammaysanay oon cunay oo intiisa badneed aan cunay aana wuxuuna sii marka tamaran tamaran timir timir intii badneed markay gabagabooday waxayna ay soo harsan tahay halal timir inu marnasi ayuu guda galay xataa ilaa ma a in kunna aan ka ahaano lanamusuha kuwa dhuuqdhuuqa kamaa yamusu sabiyu canuga yar siduu u dhuqdhuuqa timirta iyo wax macaan ilaa aan ka noqono halkii xabo timirta aha kuwa dhuuqdhuuqa aan ka noqono markaan dhuqdhuuqnoona wanashrabu calayha almaa kadibna biyaha ayaan ku cabaynaa xabadkaas marka faaidada ay leeda maxay tahay xabadka ad dhuqdhuuqaysaa qayb yar ka goosa ku dhuqdhuuq koob biyaa ku cab mar labaad haakada marka qofka uu aad u baahdo ood maalin wax cunin oo maalin labaad wax uusan cunin biyaha madow halkaasay u istaagayaan kuma kama degayaan way ku istaagayan way ku marganayaan waa wax mujarab oo la yaqaano odayaasha waraysto marka waxay tari jirta marka biyahaas waa nafaqo biyaha laftirkooda wax weyn tarayaan wax badan baa ku jira energy a ku jira quwa ay ku siinayaan waa xayaat marka biyo badan inaad cabto waxaa ka qayb qaadanaya halkaa timirta oo biyaha lagu cabi jiray faaida ay lehed arintaas kamid ayada laftigeeda energy kuma jiro inkasta way xabata kow falamaa goortii faqadnaaha aan weynay wajadnaa faqdaha waxaan dareennay wayitaanka iyada aan weynaan aad u dareennay xataa in kunaa ilaa ma aan ka ahaano lanahbitu kuwa abqaysto ama calaynaysto alkhabaa calaynta ama abqada biqisiyina aansoodhinkanaga kuwa muxuu ahaa ku calayn daadsado ama ku abqa daadsado abqada waxaa weeyaan ragga aanaan aqoonin midhaha geedka oo sabuulkiisa ku jiro saa muxuu ahaa u qaroofanoo kale oo quraca iyo wixii la midka ah ay galoolka iyo haa ayaa axsantahaa marka bahal yaro muxuu ahaa midhaha ay ku dhex jiraan waa waxaa hadda tusaalaanad arki kartaan digirta iyo wixii la midka ah oo hadda meelaha lagu iibiyo bahashan yaroo muxuu ahaa qolofka yaroo saaran markay qallashay abqal yidhahdaa alm waa kaas ilaa aan ka soo ridino o xataa ilaa ma ain kunna aan ka ahanay lanahbitu kuwa soo aqrito ama soo calayndaadso alkhabaa calaynta ama abqada biqisayina qaansoohinkanaga wanasafuhu waxaa idiin qoran wana su eh, sinki uu godan yahy wanasafahu aan ka qoyna ay nabulhu aan ka qoyno waa qalalanta mogta calaynta waan qoynaynaa uma kadibna nashrabu calayhi aan ku cabi jirnay min almaai biyaha xaggooda aan ku cabi jirnay xataa ilaa ma aan ilaa maa sumina naguna magacaabo oo magaca noogala dhiga jeesha alkhabati ciidanka abqada amaba calaynta calayn cunayaalka ilaa magacaadna la siiyo weeyaan jeyshulkhabad ilaa nagala yidhaahdo oo caliin cun ayaan caliindaaq ayaan noqonnay xorta odayaasha qaarkood calayntaas ay cuni jireen way noo warrameen mashaaikda naga rag ka mid ah saasay noo sheegeen inay calayn xir ku ahaayeen oo calaynta ay cuni jireen ay noo sheegeen raximahum ullah rag naam waa un isku marka hadda waxaan aad geedka wax ka soo dhacaan wax soo dhac maxay yihiin aabka m aabkan caadiga calaynta markay soo dhacdo xaabkaas waxaa ku jiri marka abqadiyaa ku jirta waxaa weyaan calayntiyaa ku jirta xaabka marka waxaa weyaan wax al wii geed ka soo dhaco dhan ayaa aab lalaha calaynta kaliged gooni loo bixiy aab lama dhahay soo sama haye isku mid alcumum waa la dhihi karaa xaab haddaad tirahdana abqada way soo geli kartaa wayna ka bixi karta laakiin asal ahaan wa all w geedkaad saaran baa la garaacaya waa la soo daadini biyo ayaa lagu mxuu ahaa qasi oo la qoyni kadibaa markaa ah, cuno laga dhigani sidaa weyaan waaya laakiin asal ahaan xaabkaas calayn ahaanay u qastayaan abqadana waa iska raacaysaa oo kama harayso kalama aad uma kala haraan iyada ayaana mxuu ahaa gowska qabanay mogta ama abqa la yihahdo iyo had iyo kole qofka calayn cunaa laba jeer mogta marka wax aan gowska qabanayn wa gowska qabanaya uror <laughs> iyada gowskeeda haye sheekhay wadaadka wuxuu leeyahay geedaha abqada ay ka baxaan ama geedaha abqada lah inta badan caleynkama soo dhacdo oo wax yaroo dabeesha muxuu ahaa ay qaada warkaas aa saad sheega marka kalama fogdiin markay soo daad aabk aabkiiso ka mid noqonays waaan ah, alcum waa kaas calayntaas un ilahay naguma celiy waxad yeelaysaan meeshaan inaad ilahay nagu celli ilaha barino meesha raggan ay marayn aanan marin oo waxaa weye dhanka waxaan sheegaya baahida iyo rafaadka dhanka jannada iyo khayrka inaad ilaahayna mari waan rajaynaya lakin dhankaas dhibkaas ila looma dul qaadan karna annaga hadda wax yaraa loo dul qaadan layahay oo muxuu ahaa waa abaar yarba dhacda ikhwaanilkiraam hadda abaar yaraa jirta oo weliba aad aan u darnayn markay dhacda ilaahayow yaraan badana idaacadaha fiiriya hay-adaha caalamigana soo gaaraay hay-adaha caalamigana soo gaaraay waa kada sabarki waa yaraaday ilaahay aan barina iyo aan toobakeena dembigeenna ku imaaday iyo aan roobdoonna iyo baabkaas ma jiro waa naadir markiiba waxaa waye idaacadaha waa laga dhawaaqi itiaan ilaahay nama gaarsiiy dhibkaas agga dhibka aggiis o xataa ilaa ma ayn kuna aan ka hadlana biu kuwa soo calayndaadado iyo abqadaadsado alkhabaa calayntii qalalnayd iyo muxuu ahaa aqadi biqisiyina qaasoodhinkanaga wanasafuhu kadibna aan qoyno uma kadib nashrabu caleyh aan ku cabna min almaai biyaha xataa sumina ilaa nogula magacaaba jeesh alkhabati ciidanka xaawada amaba ciidanka waxaa waxaa weyaan calaynta ama abqada uma kadibna ajaznaa waxaan soo marnay asaaxila xeebti ama aan gaarnay faidaa waabyado daabatun daaba iyo xayawaan mila alkaiibi buur yar oo kale ah kaiibka waxaa weeyaan waa jabal raml buurta yar oo muxuu ah bacaad ka samaysan saasoo kale waa m ah, buur yaroo waaba iyadoo mxu ah halka ay muuqato yuqaal loo yih alcambaru loo yihahda magacaas ayuu leeyahay faqaala abuu cubaydata abuu cubayd wuxuu yidhi maytatun waa bakti laa taakulaha cunina marka hore wuxuu u haystay laga yaaba bakti bannaanka ka imaaday oon badda ka soo bixin amaba xukunka muusan ogeyn uma kadibna qaala wuxuu yidhi jeyshu rasuulilah hada kanaytu jeyshu rasul rasulka ciidankiisa weeyaan wa fii sabiila jidka alla caza wajal ayay ku socdaan ay ku dagaalamayaan oy u soo qurboodeen wanaxnu annagana mudaruun iraar waa nala qasbay waa qasbanahay waa sandullaysanahay iiraarka waa taqaanaan faman iura fii makhmasati hayra mutajaanifi liimi fain allaha afuur raxiim waa marka iiraarkii oo baktiga iyo loo cunay iyo dhiiggii ayaa maanta annaga halkaas ayaan joognaa waa joogeena radia allahu tacala canhum ardaahum halkaas ayaan joognaa weyaan wanaxu anagana muaruuna waan qasbannahay kulu cuna bismi illahi magaca ku cuna faakalnaa waan cunay minhu xaggiisa aan ka cunay wajacalnaa minhu waxaan ka samaysanay washiiqatan dareernimo dareerinka ma taqaanaan hilibka waxaa weeyaan jiirta ah ayaa la jeexayaa kadibna waa la dhuubi marka xerag oo kale ayaa laga dhigi aadaa loo dheerayni waxaa la suri marka qoraxdaa la dhigi ama waxaa la saara geeda korkood ama xerkaha la dul saare wuu qalalay marka mararka qaarna xataa cusbay wax in la marya ayaa laga yaabaa oo la yar cusbayo marka jawaano iyo boorsoorni wixi la raba ayaa lagu rideyn marka marka dibaa loo karsan karaa qofkii xataa u baahan markii aadku u qalalo oon dab iyo waxba heli karin iska cuni iska cuni marka taas weeyaan magacaad u taqaanaan akhyaari dareeri waxaan haya u yaqaan a wax kala mutaqana haye sheekh nacam nacam ha magaciis lakam carabi waa taas shaki ma lah <laughs> somaali ma yaqaan malaya soomali weydiinay naam in sha allah nacam haji ah. inta aanan muxuu ahaa la qalajinin ka hore intaan la qalajinin ka hore sooma marka ah. axsant markaas waxaa loo qasta isaga maahan moogta eh, marka hadda inta isagoo qoyan saa la yeelo oo la jarjari waa loo qastaa ah, dareernimada ma aha qadiyadda oodkacaas oodkacaasa loo socdaa laakiin dareerinka markuu yo la qallajiyo isaga laftirkiisa loo qasdiba jawaana laga buuxini kaas solol axsanta ka marka eh, dareerin iyo solol iyo haakada uma kadib nashrabu calayhim almaa xataa sumina ah, ah, hay faakalnaa minhu wajacalnaa minhu waxaan ka samaysanay washiiqatan dareernimo ayaan ka samaysanay walaqad xaqiiqe jalasa waxaa fadhiistay fii mowdicaynihi ishiisa booskeeda waxaa fadhiistay alaaثa caشhara rajulan saddex iyo toban nin ayaa fadhiisatay afarta hore maxay ahayn marka afarta hore waxay ahayeen way galeen ma saddex bis afar ay ahayn afar soomayn way galeenoo gudihii ay saa u fadhiisteen tanna waxaa weeyaan saddex iyo tobanna meesha lagu kiisay shuluq shuluq shuluq shuluq geli kan gelageli ayaga hadayna isku taagnaadeen waa laga buuxiyey ma garaten yani waxay qaaday qaadkeedi wuxuu noqday saddex iyo toban nin ishi qobarkeedii fadhigeedii oo saa loo fadhiistana oo hal meel muxuu ahaa qaadana waxay noqotay weliba qaybta hoose afar isma diideysa marka hadhihina talaata cashar iyo arbac maxay kala yihiin waxaa kaloo suuragal ah afarta kuwa kalena yihiin saddex iyo tobankii inay muxuu saas hareerahyadii u fadhiisteen oy qaadayn oo suuragal oy lugihii ku raaracsadeen wallahu aclam annaga ma joogin meesha laakiin suuradda saas baa laga yaaba wallah aclam qaala wuxuu yidhi saxaabigii fa akhada abuu cubayda abuu cubayda jaabir ayaa dhihi fa akhada wuxuu qaatay abuu cubayda soo qabtay dilcan feer oo min adlaacihi cambarkii feerihiis ka mid ah faraxala bihi wuxuu ku raray faraxala wuu raray bihi isaga ajsama baciirin riti kan ugu dhirar badan ugu awood badan oo u weynaan badan oo min abaaciri اqowmi dadka ritiyadoodii ka mid ah faajaaza taxta hoosita ayuu mariyey faraxala bihi ajsama baciirin faraxala wuxuu ku raray yani wuu mariyey oo kale iska dhah meel kale hadda looma aadi kara iyada mucaa la saaray miya ma ma dhici karto ma noqon karto waahay saas weyaan ayuu maray waa xadidka horo kale falama goortii qadimna calaa rasul rasulka numi sal slm qala wuxuu yidhi maa xabasakum war maxaa idin xabis muddaan maqnaydeen say waxayn ka noqdeen qulnaa waxaan kunaa waxaan ini natabicu ciiraati qurayshin ciiraati qurayshin quraysh safaradeedii ayaan daba joognay oon gaadiilaynayni oon daba soconnay wadakarna alle waxaan u sheegnay min amri daabati cambarkii xaalkiisina waxbaan ugu sheegnay wixii aan marnay iyo intaan la marnay iyo xaaladihiisi aan warbixin ka siinay faqal wuxu yhi daaka kaas risqun waa risaaqad oo rasaqakumuuhu oo idinku risaaqa allahu alla weyne caza wajalla ee amacakum minhu shayin wax miyaad ka wadaan qaala wuxuu yidhi qulnaa waxaan nacma nacam hadday hadday dhacday say noqotay marka halii soo dira markay dhacaysa weeyaan allahu mustacaan caawa ya <laughs> baabu difdac raha ayuu baabkan u baab yahay baalkan biyaha meelahay ku haraan iyo ka dhawaaqo oo oo badbooda difdacaas ayuu baabkan u baab yahay xalaal ba mise xalaal ma xadiidka saddex kun afar boqol iyo saddex afar kun iyo saddex boqol iyo konton iyo shanaad waa xadiis saxiix قال الإمام النسائي عليه رحمه الله قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك المدني والديلي ومولاهم ومولاهم وصدوق عن ابن أبي ذيب عن محمد بن عبد الرحمن القرشي العامل وثقة فقيه فاضل عن سعيد بن خالد الليثي وصدوق عن سعيد بن جبي بن المسيب رضي الله تعالى عنه عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي صحابي وريتيمي أبو بكر ريركيز رضي الله تعالى عنهم أن طبيبا نين اختره أي ذكر شيء ضفد عن rah ayuu sheegay fii dawaa'in oo dawo gudaheed ahaata amaba dawo laga sameey ayuu sheegay cinda rasul rasulka ayuu ku shegay sal slm fanha uu diiday rasul rasulka sal slm can qatli in difdac la dilo nabigeena uu diiday calayhi salaatu wasalaam haddii marka dawo in loo dila la diiday in cuno loo dilana waa laga yaaba min baabi awla baabuljaraad ayaxi ama haanlihi ayuu baabkan u baab yahay wuu bannaan yahay isaga waa la cuni xadiidka afar kun saddex boqol iyo lix kontonaad waa xadiid saxiixa qala imam nas abarna xumayd ibn mascadata asaami albahili waa saduq can sufyaan wa huwa bn xabiib albasri waa iqa sufyaan ibn xabiib wuxuu le ma taqaanaan waxaad ka baqa in loo qaato sufyaan ibnu cuyeyne ila isku martaba ay joogaane can shucbat waa imaamkii can abi yacfuur abu yacfuur alcabdi alkuufi waa iqa qala wuxu ui samica cabdulahi bn abi wfa cabdulaahi ibna abi wfa waa xadiidku waa rubaaci waa khamaasi cabdulahi bn abi wfa ayaa maqlay qaala samica wuxuu ka maqlaydhah anahu isaga samic wuxuu ka maqlay cabdallaahi ibn abi ofa ayuu ka maqlay anahu isaga qaal inuu yidhi hazawna waan la duulnay maca rasul ayan la duulnay sal slm sabca hazawaatin toddoba duulaan ayaan raacnay fa kunnaa waxaanay naakulu kuwa cuna aljaraada ayaxi ama haanlihi ayaan cunayni weyaan waa bannaayi waa mutafaq aleh xadidkaas iyo kan ka dambeeyaba xadidka afar kun saddex boqol iyo todoba iy kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimam n alih tl abana qutay bn saciid can sufyaan wahuwa bn cuyayna mujadan waa kala saaray can abi yacfuur abu yacfuur marka shucba ayaa meesha laga bixiyey qala wuxu saaltu waxaan weydiye cabdallah ibna abi awf ayaan weydiye can qatli jaraadi ayaxi in la dilo qala wuxuu yidhi hazawtu maca rasulillah nabiga ayaan la dulay sal sita hazawaatin lix duulaan naakulu jaraada ayax ayaan cunayna todoba kan duulaan kan todobaadna ku dar dhib ma laha lixda ma diidaysa todoba inay ahayd ama shaki raawigaa dhici karo ishkaal ma laha marka ayaxa marka xilliga roobka waa dhacaa waa u badan yihin waa taqaanaanoo dhibuna u geystaa waxyaabaha aan ku arkay galbeedkan africa aan ku arkayo layaab kale waxaa ka mid a ah. berigoor intaan howlaha soomaalida mogta waa la dhaqan rogmayo wax badan hadda aada looma qoonsado oo lama dhibsado waxaan ku arkay bahal baaleydas iyo waxyaabaa ayaxa iyo wax lamidka ah marka roobka uu ku daa wadankooda meel ayay ka soo baxayaan god ayaa furmi markaasaa sidii saaruuxay usoo baxayan iyadoo isku xirno saasa ul ahaan ay soo baxayaan waxay samaynayaan marka jawaano iyo waxba afka u saarayaan u dhigayaan way ka buuxsami markay ka buuxsanto dhab way xirayaan jawaan kale ay saarayaan saas marka jawaano iyadoo ah marka baabuurta la raaca oo baa muxuu ah mataatudan yar oo la raacay ay la soo gelayaan markay la soo galaan kadib waa cantoobsanaya wixii wada nool ay cantoobsanayaan marka markay cantoobiyaan waa kiisaya marka afka kiisaya sida dadka qaati cunay wax kaloo lagu mitaalin kara malaha mot cunnahaan lagu mitaalin kara wixii oo nool qaaroo ka boobi marka afku ka boobi way ku celinayaan ka warrama ragka qaar waxaa mayna inay matag ilahaayeen yaa sheekh waxaan ka hadlaa waa intaba waa galbeedka kenya waxaan ka hadlaa meeshaan meel meel yara busiyo iyo kisuumo inta udhexaysa baabuur yara waxaa jiri jiray sagaashameeyihii xaaji khamsiinka caadigahayd waxay u samaynayaan sanduuqa loo samaynaya qaybta dambe matatu ay dhahaan marka matatu ay dhahay matatu kuwan maaha u fahmina kuraas yara marka saas ah oo labada dhinac iyo mid hore ayaa saa u taalla kuraasta lagu wada fadhiyaa moogta waa meel yara ciriiri ah hoosa ah taqriiban nafta ay ku qabani meeshii marka bacdi intuu furta xasbuna allah wa nicma alwakiil xaalad <laughs> xaalad waxay aad u adag nacam ha axsanta madiinan ku arkay lilmacluumiya madiinan ku arkay xiliyada saaxada masjid nabowi banaankiisa banaankiisa masjid nabowi banaankiisa markii roobka u daa waxaasaa kici baaleydaas iyo ayax waala waxbaa kici marka waxaan arkay ilmo aad u tiro badan oo carab ah oo yaacayaanoo muxuu ahaa wixii aruursanayaan oo bac ku shubaan xataa waan ku arkay baahi uma qabaan la socda oo dad baahi ay laakiin xalaalnimada iyo sida agtooda aad shay wanaagsan ugu yahay ayay u aruursanayaan kolley guryaha la waa shiilinayaan ayagoo ku ruga ku maarkaan meesha iyada laakiin inay guryaha ku cunaan xaqiiqa waa lianna meeshay ku aruursanaan hadda waxyaabaha ilaahay fadligiis ma taqaanaan gobollada dhexe raggii aad taqaaneen jabhad ahaa nimankii muxuuha soomaalida gobollada dhexe bal alla nimanka soomaalinimada iyo ad dhankaas waxaa la yidhi bahalkii war bahalkan dad nool ah, aan laga baqayno kan maxaa looga baqi intay u fariisteen maaldhow waad ogeyd marka ayaau dhici jiray sanadka labada kun iyo labaatankii maqaayada lagu iibinay ama anay magaalo ahayd ma xasuusta lakin gobolada dhaxon bay ahayd ma xasuustaan maaratan horta maka aragteen internetka ya intay ahayd adaada may ahayd waa kaas alcumuum marka meel ay muxuu ahaay eh, reer mudug ay saa wax u galeen dadkii webiyada degnaa iyo dadka degnaa xeebaha iyo ayaga biyo ma ka banaayaan horay muxuu ahay kaga dhufanayaan marka alcumuum jaraadka marka waa shay caadi ahoo macruuf lakin anaga waa nagu cusub isagoo nool in la cuna taasaa hariib ah wixiio nool muxuu ahaa bismi illaahi ramaan khatar wa waa baabu qatli namli quraanjada in la dilo ayuu baabkan u baab yahay in la dilo lama ogola inay daruuro keento waa gooni xadiidka afar kun saddex boqol sideed iyo kontonaad xadii saxiix qala alimaam nasai alayhi raxmatullah akhbarna wahb ibnu bayaan alwasiti wahiqatun caabid qala xadaana ibnu wahb cabdullahi ibn wasri wahiqatun xaafidun caabid qal abarna yuنس بن زيد اlيl wثiqة عن مشhaaب الزهري عن سacيid بن مuسyب عن أبي سلمة بdiرحمن وثiqة مktir عن أبي هuريرaةa رaضي الله taعaلى ض n rasuulkeena inuu yihi أن النملةa quraanjada أna namlata quraanja ayaa qarasat waxay qaniintay nebiya nebi oo meel ambiya ambiyada alle ka mid a waxaa lagu sheegaa inuu yahay cusayr waxaa kaloo lagu sheegaa nebi muuse inu yahy alayhi salaam taasaan tandamaani u dhowda wallah aclam faamara wuxuu faray marka nabigi biqaryati namli quraanjada tuuladeedii iyo meeshii ay degnayd iyo muxuu aha godadkeedii ayuu faray an tuxraq oo fa uxriqat waa la gubay fa awxa allahu alweyne ayaa waxooday caza wajalla ilaahi isaga an qad qarasadka waxaa ku qaniintay namlatun hal quraanjo ayaa ku qaniintay ahlagta an qarasadka inay ku qaniintay awgeed namlatun hal quraanjo ayaad ahlagta u halaagtay ummatan ummad oo min alumami ummadaha ilaahay aad khalqi ka mid ah oo tusabixu alla u tasbiixsado subxaana allah subxana allah tidhahdo ayaad hal quraanjo ah oo kuqaninta awgeed ayaad u halaagtay nabiga waa lagu dhaleecay calayhi salaam xadiidkaafar kun saddex boqol iyo sagaali kontonaad waa xadiisun ah, saxiixun maqduuc maqduuc waa taqaanaano taabiciga wuxuu wariyo taabiciga hadalkiisa iyo wixii la ayaa la yidhahdaa xadiidka eh, saddex afar kun saddex boqol iyo sagaali kontonaad akhbaranaa isxaaq ibn ibraahim alxandali qaala ambana annadr wahuwa bn shumayl waiqatu dabt qaala ambana ashca ashcad ibn cabdimalik alxumraani waiqatu faqiih an xasan ibn abilxasan albasri ayaa wuxuu yidhi nazla waxaa degay nebiyu nabi oo meel ambiya ambiyada alle ka mid ah taxta shajaratin geed hoosti ayuu degay faladaqat waxaa qaniintay namlatun quraanjo ayaa qaniintay faamara wuxuu faray bibeytihinna guryahoodii oo quraanjada guryaha ay degaysay iyo dudumadeedii faxuriqa waaa la gubay calaa maa fiiha wax all wuxuu ku sugnaay laqabkeeda ama iyadoo la jirto ama wax all wuxuu ku sugnaay iyada waa la gubay fa awxa allaahu ilayhi alla weyne ayaa u waxyooday isagii fahallaa namlatan fahallaa axraqta ama fahallaa qatalta maxuu deli weyde namlatan hal quraanj waaxidatan ee keliya ee ummaddan dhan maxaad u haligtay weeyaan xadiidka afar kun saddex boqol iyo sagaal sagaaliy kontonaad wa qaala ashcad miyuu yidhi wuu israacay soo ma annaga xadiidka cusubaa nooga dhigay wa qaala ashcad wuxuu yidhi can ibni siriin can abi hurayrata can الnabi sal slm milahu isagoo kale wazaada fainahuna iyaga yusabixna way tasbiixsanayaan hadalkan marka ninka la yidhaahdo ibnu siriin marfuuc ayuu uga dhigay qeybtan dambe xadiidka ninka la yihahdo xasan albasri cafwan xadiidka afar kun saddex boqol iyo lixdanaad waa daciifu lisnaad mawquuf waa mawquuf oo saxaabiga ayuu ku taagan yahay waana daciif akhbarana isxaaq ibn ibrahim alxandali ayuu yih imam nasa alih raxmat ullah waahiqatun dabtun xujatun imaam qaala xadaثana mucaad ibn hishaam وصدوq رbma whm qال xadثna أbي أbيس وهiشhام الdstawائي واثiqة habt rumya bالqdر عن qتاaدة بن dcاm الbصري واثiqة habt yurسل وydلس عن الxسن البصري عن أbي هuريرaةa نaxو وlam يرفchu nabigu ma kor yeelin slى الlaه عليه وsلم kitaaب الضحايا hada maxalu bayaanihi weeyaan waa inoo habeen dambe insha allah tabaaraka wa tacaala hada wallahu aclam w sala allahu waslama cala abdi rasul mustafa